رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ولكتابkii رياض الصاaلحيin baan ku jirnaa baabu أmri wulaati الأmuur ragga wulaatil umuurkee madaxda in la amro birifqi inay u naxariistaan biricaayaahum dadka ay u taliyaan iyo wa nasiixatihim u naseexayntooda waashafaqati inay u naxariistaan calayhim dadka wanahyi reebid laga reebo madaxda can qishihim khiyaanadooda inay dadka qishaan oo ay khiyaanaan iyo watashdiidi inay calayhim dadka korkooda iyo wa ihmaadi masaalixihim masaalixda iyo dadka iyo shacabka ay u baahan yihiin inay iska ihmaalaanay korkoo iska saarinba iyo waalghaflati canhum inay ka iloobaanay khafla ka noqdaan xaggooda dadkii iyo wa can xawaa'ijihim baahiyaalkooda dhul haddii loo baahan yahay laami haddii loo baahan yahay ceel haddii loo baahan yahay wax walbo ay bulshada iyo dadweynaha ay u taliyaan ay u baahan yihiin inay madaxda u qabtaan taasaa markaa laga hadlayaa qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi wakhfid u raarici janaaxaka dhinacaaga liman ittabacaka intii ku raacdoo min almu'miniina mu'miniinta ah rasuulkii allow ha iskidrisiini dhinacaaga isku raarici isu duleey inta ku raacdee mu'miniin ah wa qaala tacaala ina allaaha ilaahay ya'muru wuxuu amrayaa bilcadli cadaalad waalixsaani wanaag iyo wa iitaa'i dilqurba midka qaraabada u saaxiibka in la siiyo xaqiisa wayanhaa wuxuu dadka ka reebayaa can ilfaxshaa'i faxshiga waalmunkari iyo wixii diinta lagu inkiray waalbaqyi iyo xadgudubkaba yacidukum ilaahay waani waaninayaa lacallakum waxaad mudan tihiin tadakaruuna inaad waana qaadataan wacan ibni cumara radi allaahu canhumaa qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam oo yaquulu dhahaya kullukum raacin dhammaantiin owsaaryaal baa tihiin war dhammaan raaciyaal baa tihiin wa kullukum qof kastoo idinka idinka mid ahna mas-uulu mas-uul buu ka yahay can raciyatihi raciyadiisa wixii la raaciyey ayuu mas-uul ka yahay alimaamu madaxweynuhu imaamka hogaamiyuhu raacin waa raaci waxbaa la weydiiyey waxbaa la raaciyeyde wa mas-uulun can raciyatihi wixii la raaciyeyna mas-uul buu ka yahay mas-uul ayuu markaa ka yahay warajulu raacin ninkuna waa raaci fii ahlihi ehelkiisuu raaci ka yahay waa naagtiisa waa ilmihiisa ayaa la raaciyey wa mas'uulun can raciyatihi waa la su'aalayaa mas-uul buu ka yahay waana la weydiin doonaa maalinta qiyaamo wixii la raaciyey waalmar'atu naagtuna raaciyatun raaciyad waaye ayadana waxaa la raaciyey fii beyti zawjiha ninkeeda gurigiisa waxaa la raaciyey ninkeeda gurigiisa waalmar'atu raaciyatun gabadhu waa raaciyad oo waxaa la raaciyey fii beyti zawjiha ninkeeda gurigiisa wa mas-uulatun mas-uulad waayo waxaa la su'aalayaa oo laga weydiinayaa can raciyatihaa wixii la raaciyey waalqaadimu qaadimka iyoah raacin waayo asagana fii maali sayidihi qofka uu u shaqeeyo maalkiisa ayaa la raaciyey wa mas-uulun can raciyatihi raciyadiisa waa la su'aalayaa wa kullukum raacin lama tirin karee dhammaantiin raacyaal baa tihiin wa mas'uulun can raciyatihi qof kastana waa la weydiinaa wixii la raaciyey muttafaqun calayhi wa can abi yacla macqil ibni yasaarin qaala wuxuu yidhi samictu rasuul allah rasuulkii ilaahay baan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquul asagoo odhanaya maa min cabdin addoon ma jiro yastarciihi allaahu ilaahay uu raaciyey addoon ilaahay uu raaciyey ma jiro raciyatan koox madax looga dhigay oo yamuutu dhinta yowma maalintii yamuutu uu dhimanayna wahwa qaashun asagu uu yahay mid khiyaanay liraciyatihi la raaciyey ilaa hadduu jiro addoon noocaas ah oo madax laga dhigay oo dadkii la raaciyey khiyaanay xarama allaahu ilaah wuxuu ka xaaraantinimeeyey calayhi korkiisa aljannata jannada jannada ilaahay baa ka xaaraam ah muttafaqun calayhi wa fii riwaaya werin kale waxay ahayd falam yaxudhaa aan ka dheefinin waxna ka siinin binusxihi nasiixayntiisa lam yajid ma hela hogaamiyaha raa'ixata aljanna jannada udugeeda ma helaya wa fii riwaaya maa min amiirin amiir iyo hogaamiye ma jiro yeli loo dhiibo umuura almuslimiin muslimiinta umuurtooda loo dhiibay humma laa yajhadu lahum aan u dadaalin wayansaxu aan u naseexaynin lahum ayaga ilaa hadduu jiro lam yadkhul geli maayo macahum micigooda aljannata jannada xataa haddii janno loo qadaray inuu galo micigooda la geli maayo mar kasta wuu ka dambaynayaa ama naarta ku soo daaho ama si kale ha loo dibmariyo la geli maayo wa can caaishata radia allaahu canha qaalad waxay tihi caaisha samictu rasuula allah rasuulkii allaan maqlay yaquul asagoo dhahaya fii beytii haadaa gurigaygan ee kan ahna uu joogo allaahumma ilaahayow man weliya qofkii loo dhiibo min amri ummatii ummaddayda amarkeeda shay-an wax looga dhiibo oo fashaqa calayhim dhibaa fashquq calayhi ilaahow dhib adigana wuu habaaray nebiga ilaahayow kaa dhib adigana waman weliya qofkii loo dhiibo min amri ummatii ummaddayda amarkeeda shay-an shay looga dhiibo oo farafaqa bihim u nibriyo oo u naxariistaa farfuq bihi ilaahayow u naxariiso ninka inta madaxweyne ummadda maamulkeeda loo dhiibo ummaddan dhiba ilaahow dhib dusha ka saar qof allaala qofka u naxariista oo waxay u baahan yihiin intuu kari kara sameeya ilaahow u naxariisa adigana rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey wa can abi hurayra radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam kaanad waxay ahayd banu israa'iil reer bani israa'iil tasuusuhum alambiyaa'u kuwa ay nebiyaalkoodu israacraacaan nebiyaalkooda israacraaci jirayo kullamaa halaka mar kasta uu dhinto nebiyun nebi khalafahu nebiyu nebi ayaa ka gadaal mari jiray nebiyaal baa isku badbedeli jiray wa innahu sha'niye laa nebiya nebi ma jiro bacdii gadaashay nebi ani iga dambeeya ma jira buu dhahay nebiga wasayakuunu waxaase ahaan doonaa bacdii ani gadaashay khulafaaun madax niman khulafa ah baa imaan doonoo fayakhuruuna way badan doonaan sharaxaaddii dadka idsharaxaa aad bay u badan doonaan qaaluu waxay dheheen yaa rasuula allah famaa ta'murunaa maxaadna amraysaa madax fara badan oo tiro badan oo isdabataala hadday noo timaado qaala rasuulku wuxuu yidhi awfuu u oofiya bibaycati alwali faalwali say isaga soo kala horhoreeyaan baycada ugu oofiya kaa doorateen marka hore la socda kii ku xigay kii ku xigay saa ugu oofiya humma actuuhum siiya xaqahum xaqooda siiya was'alu allaha ilaahay weydiistaa alladii lakum midka aad leedihiin xaqa ay nagu leeyihiin madaxdu waa maxay waa inaan ateecno iska ateeca buu dhahay nebiga xaqa ay aad ku leedihiin hadday idin diidaan xataa ateeca ilaahay weydiista fa ina allaha ilaahay baa saa'iluhum su'aali doona cama starcaahu wixii la raaciyey ummad aheed loo ammaanaystay ilaahay baa kala xisaabtamaayee muttafaqun calayhi wa can caadi bni camar annahu dakhala wuxuu u soo galay calaa cubaydillaah bni ziyaad faqaala lahu wuxuu ku yidhi ay bunaya wiilkaygiiyo inii anigu samictu rasuula allah rasuulkii allaan maqla yaquul asagoo dhahaya ina shara alricaa'i madax waxaa u shar badan alxutamatu kuwa xutamada ah waa kuwa naxariista daran xutamada waa kuwa wax burburiya wax jejabiya kuwaasaa xutamo markaa la yidhaahdaa waa cunfiga ad adayga kuwa noocaas ah ayaa la yidhaahdaaye fa iyaaka waxaan kaaga digayaa inaad an takuuna minhum inaad kuwaa ka mid noqoto cubaydillah ibni ziyaad markaa waa madax cayd ibni camar baa u soo galay oo saxaabi ah war cabaydilaahiyow rasuulku waxaan ka maqlay asagoo dhahaya madax waxaa u xun kuwa ugu naxariis daran kuwaasaa u shar badane iska ilaali inaga fariisa buu yidhi baa layidhi markii dambe buunshabaa tahay buunshadii nebi maxamed ka hartay nebi maxamed asxaabtiisa buunsha maba lahayn buu yidhi buunshada waa asaga waa wixii ka dembeeyey macnaha waa wixii ka dembeeyey waaye wa can abi maryam alasdiy radia allaahu canhu annahu qaala limucaawiya ayuu ku yidhi samictu rasuula allaahi baan maqlay yaquul asagoo dhahaya man wallaahu allaahu qofkuu ilaahay uga dhiiba shay an shay min umuuri lmuslimiin muslimiinta arrintooda faxtajaba iska qariya oo iska xijaaba duuna xaajatihim baahidooda iyo wa khallatihim muraadkooda ka sog oo baahida ay qabaan dadka iska qariya oo iska xijaaba iyo wa faqrihim faqriga iyo waxay u baahan yihiin ixtajab allaahu ilaahay baa iska xijaaba duuna xaajatihi xaajadiisa wa khallatihi muraadkiisa iyo wa faqrihi faqrigiisa yowma alqiyaama haddaa madaxweyn ummadda iska qariyo baahidooda dabooli waaya ilaahay baa ka daboosha asagana oo iska qariya markii sidaa mucaawiya loo sheegay fa jacala mucaawiya wuxuu sameeyey uu guda galay rajulan nin buu us xil saaray calaa xawaa'iji innaasi dadka baahidooda soo eeg eega rawaahu abuu daawuud watirmidi qof kastoo baahi u dhintaa madaxweynaha loo haystaa qof walba oo dhibaato soo gaarta madaxweynaha loo haystaa ilaan hoggaaminta waan arki doonnaa dadku wax sahlan bay u maleeyaan laakiin aad bay u dhib badan tahay baabu alwaalin caadil madaxweynaha caadilka ah baabkiisii waaye qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi ina allaha ilaahay ya'muru wuxuu amrayaa dadka bilcadli waalixsaan cadalad iyo ixsaan wa qaala tacaala waaqsituu warhoy dadka u gacadaalad ku isticmaaloo ku maamula ina allaha ilaahay yuxibu almuqsitiina muqsidiinta waa jecel yahay wa can abi hurayra radia allahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi sabcatun toddoba qofood yudilluhum allahu ilaahay wuu u hariyaa fii dillihi hooskiisa yowma waa maalin laa dilla hoos uusan jirin ilaa dilluhu ilaahay hooskiisa maahane imaamun caadilun madaxweyne garsoore ahoo xaqa dadka ku maamulo cadaalad ku isticmaala washaabun dhallinyaro nasha'a barbaaraya fii cibaadati illaahi tacaala ilaahay cibaadadiisa wa rajulun nin qalbuhu qalbigiisa mucallaqun uu ku xihan yahay fi lmasaajidi masaajidada wa rajulaani laba qofood oo taxaabbaa isjeclaatay illaahi alla darti isu jeclaatay ijtamaca calayhi way ku kulmaan ilaahay jecelsawataku yimaadaan jecel allay ku kala tagaan wa rajulun waa nin dacatu ay u wactay imra'atan naag daata mansibin qabiil fiican u saaxiib ah nasab iyo wa jamaalin qurux fa qaala yidhi innii anigu akhaafu allah ilaahayaa ka cabsanaa iyo wa rajulu nin tasadaqa sadaqaystay bisadaqatin sadaqo oo fa akhfaahaa qariyey xataa laa taclam ilaa aysan ogaanin shimaaluhu bidixdiisa maa tunfiqu yamiinuhu waxay midigtiisa bixinayso iyo wa rajulun min dakara allah ilaahay xusuustay khaaliyan asagoo keligiis ah oo fafaadad ay da'day ama ay ilmaysay aynaahu indhihiisa wuu ooyey muttafaqun calayhi wacan cabdullaahi bni camar ibni caas radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullah rasuulka alle wuxuu yidhi ina almuqsitiina dadka caadiliinta ah cinda allaahi alla agtiisa waxay ku leeyihiin calaa manaabira manaabir oo min nuuri nuur ah mimbarka meesha sare ee imaamku uu koraa la yidhaahdaa manaabir nuur ahay leeyihiin waa kuwe alladiina yacdiluuna waa kuwa ku cadaalad sameeya fii xukmihim xukunkooda wa ahliihim eheladooda iyo wamaa wulluu waxay u taliyaanba waa dadka u garsoora aan u kala eexanin oo dadka si cadalad oo sinnaan ah ku maamuloo madax ugu noqda rawaahu muslim wa can cawf bin maalik qaale wuxuu yidhi samictu rasuula allah baan maqlay yaquul asagoo odhanaya khiyaaru a'immatikum madaxdiina kuwa ugu fiican uguna akhyaarsan aladiina tuxibbuunahum waa kuwa aad jeceshihiin wayuxibbuunakum ayaguna idin jecel wa tusalluuna aad u ducaynaysaan calayhim korkooda wayusalluuna calaykum idinkana idiin duceeya korkiina immatikum madaxdiina kuwa ugu xun uguna shar badan aladiina tubqiduunahum waa kuwa aad u caroonaysaan ood necab tihiin wayubqiduunakum ayaguna idiin xaxanoonaya oo idin neceb wa talcanuunahum aad lacnadaysaan wayalcanuunakum idinka ayagana idin lacnadaaya kuwaasaa madax ugu xun kuwaanaa bay leeyihiin waa la lacnadayaa ayaguna waxay leeyihin kuwan maa loo talin karaa wayna habaarayaan qaala wuxuu yidhi qulnaa waxaanu nidhi yaa rasuul allah rasuulkii allow afalaa nunaabiduhum miyaanan u ballantuuraynin hadday xaaladdu saa noqoto ooy madaxdu saa noqdaan ballanta ma uga baxnaa oo doorashadii aan doornay dib ma uga noqonaa qaala rasuulku wuxuu dhahay laa maya iska ateeca maa aqaamuu fiikum asalaa intay salaadda idinku dhex tukanayaan laa buu dhahay nebiga ballanta ha u bixina oo ha u ballan furina maa aqaamuu inta ay oogayaan fiikum dhexdiina assalaata salaada intay idinku dhex tukanayaan aeeca rawaahu muslim qowluhu uu yidhi tusalluuna calayhim tadacuuna lahum aad u ducaynaysaan baa loola jeedaa madax loo duceeye goormee noogu dambaysay dhibaato badan bay tahay can ciyaad bin xiyaar radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allaahi rasuulkii allaan maqlay yaquul asagoo dhahaya ahluljannati jannada ehelkooda alaaatun waa saddex saddex qofood waa ahlu janna duu sultaanin madaxweyne muqsidin caadil ah muwafaqun waafaqaya sharciga iyo diinka wa rajulun ka labaad waa nin raxiimun naxariis badan raqiiqulqalbi qalbi jilcan likulli dii qurbaa mid kastoo dhowaasho u saaxiiboo qaraabo ah yuu u qalbi jilcan yahay iyo waa muslimin qof kasta muslim ah qof kastoo muslim ah u oo ujiriyaa laga xirtay moobeladiyaa laga xirtay wax u naxariisanayaan markaa jirin ka saddexaad waa cafiifun waa nin cafiif ah dhowrsan mutacafiif mutacafifun dhowrsanoo duu ciyaalin ilmana u saaxiib ah rawaahu muslim waa saaxibulciyaal wax ma haysto haddana waa cafafinaya waa tacafuf ma tuugtuugsanaya dadka wax isiiya dhihi maayo alluu u tala saaran subxaanah watacaala baabu wujuubi inay waajib tahay baabkeedii waayo aacati wilaati alumuuri in la ateeco madaxda fii hayri macsiya wixii aan macsiya ahayn wa taxriimi taacatihim iyo in lagu ateeco inay xaaraam tahay fi lmacsiyati wixii caasiyitaan ah wixii shareecada islaamku aan qabin lagu adeeci maayo wixiise diintu ay qabto mar kasta waa la ateecayaa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina kubii aamanuu ilaah rumeeyeyow atiicu allaha ilaahay ateeca oo maqla wa aiicu rasuula rasuulkana ateecoo maqla wa ulil minkum madaxda idinka idinka mid ahna ateeca minkum marka la leeyahay waa muslimiin aad isla tihiin kuwaasaa markaa loola jeedaa wa ulul kuwa ulul amriga idinka aad markaa leedihiin wa ulul kuwa ulul amriga ah oo idinka idiin sugnaadayna markaa ateeca markaa ateeca buu dhahay ee ilaahay subxaana wa tacaala ateecitaankii ilaahay iyo kii rasuulkaa la sheegay waa labada ugu waaweyn haddana waxaa laga maarmi waayey madaxda ilee madaxdu waa shay muhiim ah madax in la helo waa lagama maarmaan dowlad in la helo waa shay muhiim ah waxyaabaha ummadda kala hagi karee kala hagaajin kara waa madaxda ma u jeedaa atiicu allaha ilaahay ateeca wa atiicu arasuula rasuulkana ateeca labadaa wax ka sarreeya ma jiro haddana ulul baa loo baahan yahay waa ulul laakiin minkum idinka idinka mid ah baa la yidhi oo mu'miniintiina ah can ibni cumara radia allaahu canhuma can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi cala almar'i qofka korkiisa almuslimi ee muslim ka ah waxaa laga rabaa oo ahaaday alsamcu maqal madaxda uu maqlo waataacatu ateecitaan madaxda uu ateeco fii maa axabba waxa uu jecel yahay iyo wakariha wuxuu necab yahayba waxaad necabtahay iyo waxaad jeceshahay hadday madaxda ku amraan waa inaad samaysaa ilaa an yu'mara inay amraan maahane bimacsiyatin wax xumaan ah fa idaa umira qofka muslimka haddii la amro bimacsiyatin wax dembi ah falaa samca walaa aaca maqalna ma jiro adeecitaanna ma jiro muttafaqun calayh maqal iyo adeecitaan labadaba markaa ma laha waxayn idaa baayacan markaan la baayactamayna rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam cala alsamci waaltaaca yaquul wuxuu dhihi jiray lanaa anaga fii ma istatactum intaad kari kartaan waxaad awoodi kartaan muttafaqun calayhi wa canhu qaala samictu rasuula allahi yaquul man khalaca qofkii ka siibtaa yaddan gacan min taacatin adeecitaanka madaxda uu adeeci laha qofkii gacan wax la mid ah ka siibtaa laqiya allah ilaahay buu la kulmayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo walaa xujjata lahu asagoon wax waman maata qofkii dhinta walaysa fii cunuqihi qoortiisana baycatun aysan ku jirin nin hogaamiye ah ama madax ah uusan la baayactanin maata wuu dhimanayaa maytata jaahiliya geeri jaahili ah rawaahu muslim wa fii riwaaya lahu warin kaloo muslima wuxuu ahaa waman maata qofkii dhinta wahwa asagoo mufaariqu liljamaacati jamaacada iyo wadajirka jamaacada iyo wadajirka faaruqay fainahu yamuutu maytatan jaahiliya wuxuu ku dhimanayaa mayte jaahili ah ayuu yidhi nebiga almiit bikasri almiin waa miitatan jaahiliya waa miimtoo la hoos dhiga wa can anas radia allahu canhu qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulku wuxuu yidhi ismacuu madaxda maqla wa atiicuu ateeca oo warkooda qaata wa in istacmila haba idiin taliyo madaxda ha idiin noqdo calaykum korkiinna cabdun adoon xabashiyun xabashi ah kaana ra'sahu madaxiisana zabiibatun sida sabiibka ay u kuuskuusan yihiinba ha idiin noqdo madaxee maqla oo ateeca rawaahu albukhaariyu carabtiinaan cadcad ee saa u yaala xataa hadduu idiin taliyo addoon xabashi ah oo timihiisa sida sabiibka oo kale ay yihiin ateeca buu dhahay nebiga sal alla rasuulullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi calayka korkaaga ha ahaado alsamcu waaltaaca maqal iyo ateecitaan fii cusrika culayskaagii wa yusrika fudaydkaaga wa manshatika markaad faraxsan tahay iyo wamakrahika markaad karahsanayso iyo wa aharatin calayka xaq aad leedahay haddii lagaa qaato xataa afara waxaa loola jeedaa waa xaq laysla leeyahay oo lagaala keli noqdo sida maanta taalla wax allaala wixii mucaawano ah ee dadka loogu soo talagalo dadka sogsoke iyo dadka u dhowdhow uunbaa qaatoo guryo ku dhista xaqa noocaas ahee bulshadu ay leedahay xataa haddii laydinka qaato oo laydin siin waayo oo xaq baytulmaalka uu ku jira aad weysaanoo laydinkala keli noqdo oo laydinkala eexdo maqla oo ateeca dhib ma lehe burburka dhacayaa ka xun dhibaatada imaanaysaa ka xun dowladla'aantaa ka xun mashaakilka meesha ka imaanaya ka xun saa darteed xataa haddii atare ay timaado oo doorasho iyo xaq aad leedihiin korkiina laydinka qaato xataa ateeca rawaahu muslim wa can cabdullahi bni camr radia allaahu canhumaa qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahayn maca rasuuliillaahi rasuulka nicigiisa sala allahu calayhi wasalam ayaan ahayn fii safarin safarna waan ku jirnay fanazalnaa waan degnay mansilan meel la dego fa minaa waxaa naga mid ahaa man yuslixu mid hagaajisanayay khibaa'ahu teendhadiisa khibaa'ahu wa minnaa waxaa naga mid ahaa man yantadilu mid shiish baranayay yantadilka macnaha gadaal buu noogu fasiri doonaa oo waxaa loola jeedaa mid kuwa ku tartamahayay ramyiga nabliga gamuunta kuwaana way naga mid ahaayeen wa minaa man baa naga mid ah huwa asaga fii jasharihi muuradiisa ku dhex jira jasharka waxaa loola jeedaa gadaal buu noogu fasiri doonaaye dawaabta la raaco oo makaankeeda la barisiiyo waan la soo celinin meeshaas ku seexanayo baryayna waa naga mid ahaa id wakhti naadaa uu dhawaaqay munaadi rasuuliillaahi rasuulka munaadigiisaa dhawaaqay sala allahu calayhi wasalam oo yidhi asalaatu jaamica asalaat jaamica faijtamacnaa ilaa rasuuli rasuulka xaggiisaan u soo ururnay ilen mar allaala marka la raba in arrin la sheego dadka waxaa la oran jiray salaad jaamica alsalaat jaamica saasaa la dhihi jiray hadda maxaa laysugu wacaa firindi soo maaha mar allaala marka la rabo in ciidanka la kulmiyo siiri ama firindi baa loogu dhuftaa laakiin hadalkaa macaan ee qiimaha badan yaa dadka loogu wici mar allaala markaan maqalnay assalaad jaamica waan soo kulannay faijtamacnaa ilaa rasuuliillaahi rasuulka xaggiisaan u soo kulannay sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu yidhi innahu sha'nii lam yakun ma ahayn nebiyu nebi qablii ani iga horeeyey ilaa kaana waxaa xaqan xaq ku ahaa calayhi korkiisa nebiga an yadulla inuu tusiyo ummatahu ummaddiisa calaa khayri ma wixii khayr ahoo yaclamuhu uu u og yahay lahum ayaga khayr kasta uu og yahay inuu tusiyo wayundirahum inuu uga digo shara maa yaclamuhu lahum waxa uu ayagu u og yahay oo shar ahna inuu markaa uga digo wa ina ummatakum ummaddiina haadihi ee tan ah waa ummatu muxamede jucila waa la yeelay caafiyatuhaa caafimaadkeeda wanaaggeeda diinku camalfalkeeda fii awalihaa awalkeedaa la yeelay awalkeedaa la yeelay dadkii horaa dad ahaa khilaaf ma jiro dhib ma jiro khiyaano ma jirto diin baa lagu adeeganaa maanta qofkiina wax ku khiyaana zahi iyo labis diini buu qaadanayaa khaa'in ku noqona waxyaabo fara badan oo noocaas ah ayaa jira laakiin kuwa hore ilaahay wuu ka waxaa asiibaya aakhirahaa ummaddan aakhirkeeda waa anage balaa'un imtixaan iyo wa umuurun umuur tunkiruuna aad inkiri doontaan waxyaaba dadka qaarkood markay samaynay aad la tacajubayso ayaa dhacaysaa watajii'u waxaa imaanaysaa fitnatun fidno yuraqiqu jilcinaysa bacduhaa qaarkiid bacdan qaarka kale fitantan markay timaado dadku waxay tanaa weyn laakiin tan ka dambaysaa ka sii weyn tii horay khafiifinaysaa watajii'u alfitnatu fitna imaanaysa fayaquulu lmu'minu mu'minku wuxuu leeyahay haadihi muhlikatii tii i halaagaysay waa tanaa tii aan ku dhiman lahaa waa tana humma tankashifu way fiidmaysaa watujii'u alfitnatu fitna imaanaysa fayaquulu lmu'minu mu'minku wuxuu leeyahay haadihi haadihi maya tan waayo tan waayo tii hore ma aheen faman axabba qofkii jecel an yuzaxzaxa in laga fogeeyo can innaari naarta wayudkhila aljannata janno la geliyo ha u timaado maniyatuhu geeridiisa war qofkii jecel in janno la geliyo qofkii jecel in cadaabka laga badbaabiyo falta'tii ha u timaado maniyatuhu geeridiisa wahwa yu'minu biاllaahi asagoo ilaahay rumaysan iyo walyowmi alaakhiri maalinta aakhiro walya'ti ha ula yimaada ila annaasi dadka alladii yuxibu midka uu jecel yahay an yu'taa ilayhi in loola yimaado waxaadan naftaada u qaadanin walaalka ha ku samaynin waxaan wanaagsanayn oo naftaada aadan u rabin walaalka ha ku samaynin in lagu dhaco maratid in lagu qiyaano ma rabtid in lagu xanta ma rabtid in lagu dila ma rabtid in dhiiggaaga la daadiya ma rabtid saa darteed ummaddana ha ula imaanin waxaad necab tahay in lagula yimaado waman baayaca qofkii la mubaayacooda imaaman hogaamiyey oo faactaahu uu siiyo safqata yadihi gacantiisa gorgoradeeduu la mubaayaco tamaraka fi qalbihi qalbigiisa miraha ku jiray falyutichu ha adeeco in istadaaca intuu kari karo fa in jaa'a hadduu yimaado aakhar madaxweyne kale yunaasicuu kaa hore la doodaaya fadribuu jara oo gooya cunuqa eh, aakhari ka kale qoortiisa intaa fitnadii dhibaatadaa la diidaya rawaahu muslim qowluhu yantadim ee yusaabiqu biramyi ku tartamaya shiishmo binabli iyo wannushaabi waa gammuuntii waxyaabaha la midka ah waaljishru bifatxi iljiin jiintoo la kordhigo washiini mucjama iyo wa biraa wahya addawaa waa xoolaha allatii tarca la daaqgeeyo wa tabiitu makaanaha meesheedana barisa wa qowluhu yuraqiqu bacduhaa bacdan ee yusayir waxay ka dhigaysaa bacdaha fitanta qaarkeed raqiiqan tujlicsan ay khafiifan baa laga wadaa licidami maa bacdahu ta ka dambaysa weynaanteeda faataanii ta labaad yuraqiqu alawal kan kowaad bay jilcinaysaa wa qiila macnaahu waxaa kaloo layidhahdaa macnihiisa waxaa la yidhaahdaa yushawiqu bacduha ilaa bacdi ay bitaxsiiniha iyo wa taswiiliha wa qiila yushbihu bacduhaa bacdanna waa lagu fasiraa qaarkeed ayaa qaarka kale u eg way isku eg eg yihiinna waa la yidhaahdaa macnaha way isku eg eg yihiinna markaa waa la dhahaayo qaarkeed qaarka kale u eg tahay can abi hunaydata waa'il ibnu xajar ninka lagu magacaabo qaala wuxuu yidhi sa'ala salamatu bin yaziid aljucfiyi ninka la yidhaahdo ayaa weydiiyey rasuulkii allah sal allah calayh wasalam qaala wuxuu yidhi yaa nebiy allah nebigii ilaahayow an ra'ayta ka wara in qaamad hadday istaagto calaynaa korkeenna umaraa'un madax haddii madax ay yimaadaan yas'aluunaana weydiinaya xaqahu xaqooda wayamnacuuna noo diidaaya xaqanaa xaqeen soo madaxda maanta joogta ma aha inaan adeecno oon ka dambayno oon u sabcino oon waddada u sharaxno oon qoraxda u istaagno way jecel yihiin inay wax noo qabtaanna markaa ma rabaan ka warrama hadday madax noocaasa yimaadaan rasuulkii allah see yeelnaa umara hadday noo yimaadaan xaqoodana weydiisanaya keenana noo diidaya oo naga mancinaaya falamtama ta'murunaa maxaadna amraysaa fa acrada canhu rasuulka wuu ka sii jeestay oo uma jawaabin uma sa'alahu wuu weydiiyey haddana faqaala rasuulu ullaahi rasuulka alla wuxuu yidhi ismacuu iska maqla wa atiicuu iskana ateeca maqla oo ateeca fa inamaa calayhim korkooda waxaa ahaaday maa xumiluu wixii lagu xambaaray wa calaykum korkiinnana maa xumiltum wixii laydinku xambaaray rawaa saxiixu muslim maqlo oo markaa iska aateeca wa can cabdullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi innahaa satakuunu waxaa ahaan doonta bacdii gadaashay afaratan gooni noqosho afaratan iyo wa umuurun umuur oo tunkiruunaha aad inkiraysaan qaaluu waxay dhaheen yaa rasuula allah kayfa ta'muru man adraka minna daalika seed amri lahayd qofkii soo gaara umuur la inkiro ooy madaxdu samaynayaan oo dadku ay la tacajubayaan iyo afaro xaq aan leenahay oo nala ka qaata hafkii soo gaara maxaad amri lahayd qaala rasuulku wuxuu yidhi tu'adduuna waad gudanaysaan alxaqa aladii calaykum xaqa laydinku leeyahay maxaana laku leeyahay inaan ateecno iska ateeca madaxda wa tas'aluuna allaaha ilaahayaad weydiisanaysaan alladii lakum midka aad leedihiin xaqa aad leedihiinna ilaahay waad weyddiisanaysaan muttafaqun calayhi wa can abi hurayra radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulka alla wuxuu yidhi man ataacanii qofkii i ateeca faqad ataaca allah ilaahay buu ateecay waman casaanii qofkii i caasiya faqad casa allah alluu caasiyey waman yutic ilamiir madaxweynahay amiirka qofkii ateeca faqad ataacanii aniguu i ateecay waman yacsi lamiira qofka amiirka caasiyada faqad casaanii anuu i caasiya muttafaqun calayhi wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuul allahi qaala wuxuu yidhi man kariha qofkii naca min amiirihi madaxweynihiisa shay-an shay ku naca falayasbir ha iska sabro intaa bulshada iyo wax gudumayaa la diidayaa qoryaha qaadanin dhibaataha samaynina haddaad amiirka wax uun ku nacdaan iska sabra fa innahu maxaa yeelay man kharaja qofkii baxa min asulaani suldaanka ka baxa shibran halkaakoo maata dhinta wuu dhimanayaa meytata jaahiliya dhimasho jaahili ahee muttafaqun calayhi dhimasho jaahili ah ayuu markaa ku dhimanayaa wacan can aquul asagoo dhahaya man ahaana sultaana qofkii madaxweynaha ihaanaysta suldaanka iyo ninka awoodda haysta qofkii ihaamaystoo dullaystaa ahaanahu allah ilaahay baa dulleeya rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan wa fi lbaabi baabka axaadiid baa ku sugan kafiira ah fi saxiix ku sugan waqad sabaqa bacduhaa qaar waxay noogu soo hormareen fii abwaabin baabyo baabu nahyi reebid layska reeba baabkeedii waayo can su'aali in la weydiisto alimaara madaxtinimo madaxa layga dhigo inaad dhahdo ma fiicna iyo wakhtiyaari weliba in la doorto tarki lwilaayati madaxtinimada in laga tago in laysxasilo idaa lam yatacayan calayhi haddaysan u keensanin idaa lam yatacayana calayhi aw tadcu xaajatan ilayhi waa haddii aan qofka asaga loo dooranin ama se xaaje ay keenin qof kaloo wax maamulaa la waayey qof kaloo ka xigaa la waayey waa mawduuc kale laakiin maanta in madax la noqdaa wax loo dilaa in madax la noqdaa wax loo xadaa in madax loo noqdaa bulsho loo baabi'iyaa in madax la noqdaa xaaraan loo galaa dhibaatadana haysataa meeshan waxaa la tilmaamayaa inaad weydiisata madaxa layga dhigaba qofka yidhaahdaa khayr ma soo wado iyo in la doortaba in laga tago inaad diido waa in walaalayaal horta la gaaraa yaa madaxweyne noo noqonaya labaatan maalmood in la raadiyo qofkii madaxweyne noo noqon lahaa qof kastoo albaabka loo galaa maya walaalayaal anigu ma qaban kara baasha iga leexiya habeenkii oo dhan inay odayaashu raadiyaan maalinta koowaad la waayo la fakaroo la tashto aryaan u dhiibnaa war hebel oo magaalo hebel jooga noo raadiy loo taga inta dayaarad la raaco ka soo cudur daarto ilaa heerkaa la gaaro khayri wanaag la heli maayo xadiista fiiriya qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi tilka taasi addaaru alaakhira waa daartii dambe waa aakhiro najcaluhaa waxaan u yeelaynaa liladiina kubii laa yuriiduuna aan doonaynin culuwan fi اlardi inay arlada ku kor noqdaan culuw fi lardi ma rabaan janno dadkaasaa iskala buu dhahay ilaahi subxaana wa walaa fasaadan fasaadna aan doonaynin waalcaaqibatu ciribta dambe lilmuttaqiina muttaqiinta iskale can abi saciid can abi saciid cabdiraxmaan bin samura qaala wuxuu yidhi qaala lii wuxuu ii dhahay rasuulkii alleh yaa cabdiraxmaan ibni samurow laa tas'ali ha weydiisanin alimaarata madaxtinimo weligaa madaxa layga dhiga ha dhihin fa innaka adiga in uctiitahaa haddii laguu dhiibo madaxtinimada can hayri mas'alatin adoon weyddiisanin acinta calayha waa lagugu kaalmaynaya adoon weydiisan haddii madaxweyne lagaa dhigo kursigaa laguu dortoo lagu fadhiisiiyo ilaah baa gacan kugu siinaya wa in ucطaytahaa haddii laguu dhiibo can mas'alatin su'aal dusheeda wukilad ilaah waa lagu wakaashaa garabkaagu ilahay ka baxa subxaana watacaala soo adi uma alalaaysanino dad ma dhihinoo kaambeen baan gelayaa iska celi baa lagu leeyahay garabkaagu ilaahay ka baxaya wa idaa xalafta haddii aad qaaranayso calaa yamiinin dhaar oo fara'ayta aad aragta idaa xalafta haddaad dhaarato calaa yamiin oo fara'ayta aad aragto hayrahaa hayrkeeda khayran minha inay ka fiican tahay fa'ti ladii huwa khayr ka khayrka badan la imow waxaad ka dhaaratay walaashaa inaadanba la hadlin mar dambe inaad hadashaa fiican soo maaha la hadal wa kafir can yamiinika dhaartaadana ka kafaara gudo jabi dhaarta kafaara gud bay leedahay saddex maalmood soon ama toban miskiina cunto sii dhaaraa ku dhahay may ani waan dhaartay warkaale abtigaa la hadal waan ka dhaartay inaan la hadlo warkaaleh waxaa wanaaggaan waan ka dhaartay aniga warkaaleh hebel baan u soconaa gurigeeda aan tagnay waa ka dhaartay dhaartu maxay tii kafaargud bay leedahay qad farada allahu lakum taxillata aymaanikum dhaartiin inaad ka xalaal noqotaan buu ilahay idin amray wanaagana markaas sameeya wa can abi dar qaala qaala lii rasuulku wuxuu yidhaha yaa abaa dar abii darow innii anigu araaka waan ku arkayaa daciifan inaad tabaryartahay wainii anigu uxibu laka waxaan kuu jeclahay maa uxibu linafsii waxaa nafteeda la jeclahay laa ta'maranna madaxa u noqonin calaa itnayn laba qofood iska dhaaf waddan dhane laba qofood xataa madaxa u noqonin walaa tawallayanna hana tawallinin oo gacanta ha ku dhigin oo ha maamulin maala yatiimin agoon maalkiisa labadaa iska ilaali weligaa laba qofood madaxa u noqon ku saddexaad ma ahaya afaraad ma aha bulshadan ma aha ummad ma aha dowladdan ma aha laba qofood madaxa u noqonin way dhibaatay keenaysaa maalinta qiyaam waa lagu qabsanayaa muxoolo agoonna iska ilaali weligaa rawaahu muslim wa canhu waabi dar qaala qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulkii allow alaa tastacmilunii miyaada madax iga dhigaynin madax iga dhig wuxuu dooranayaa madaxtinimo fadaraba biyadihi gacantiisa gacantiisa biyadihi gacantiisuu ku dhuftay calaa mankibii garabkeeda isla markaan i rasuulka allow ishaqaalee oo meel madax iiga dhig gacantiisu garabka iiga dhuftay uma qaala wuxuu dhaha ya abaadir innaka daciifun waad liidataa daciif baad tahay wa innahaa madaxtinimaduna amaanatun waa amaano wax sahlan baad bay moodaan dadka amaano waaye wainahaa ayaduna amaanatun waa amaana wainahaa ayadu yowma alqiyaamati maalinta qiyaame waxay noqonaysaa khisyun wanadaamatun qowma marya shabaab maxaa kuu geeyey ayay ka gaari doontaa madaxda maalinta qiyaamo ilaa man akhadahaa qofkii ku qabtay maahane bixaqihaa xaqeeda sidii loogu talagalay nin uga soo baxay maahane wa addaa gutay alladii calayhi waxa korkiisa saarnaa fiiha madaxtinimada yaa waayo laakiin waa nebigu markuu lahaa faadimo oo gabadhaydii ah hadday xadi lahayd gacantaan ka goy lahaa waa ninkiisaa wax u maamula waa cumar ibn alkhadaab oo wareegaaya oo raadinayaa baahan yaa ooynaaya ma aha ummad madaxdoodu bulshadeeda iyo ummaddeedu jidka iyo qaxa ay ku dhex dhalaayaan ma aha kuwo dhibaato iyo rafaad maraaya dadka noocaas ah ma aheen inta ka soo hartay qisyi ku noqon buu dhahay rasuul rawaahu muslim wa can abi hurayra ana rasuula allahi qaala wuxuu yidhi inakum adinku dabow sataxrisuuna waxaad ku dadaalaysaan cala alimaarati madaxtinimo wasatakuunu waxayna idinku noqon doontaa nadaamatan qowmamo iyo shallaay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo maxaa kuu geeyey maxaan wax kaga dhigay qaar baan dhihi doona maalinta qiyaamo laakiin wax dad naas muujiyana ayadaa ugu nicmo badan wax dad naaska ka gooyana ayadaa ugu baas badan sida rasuulku tilmaamay sal alla calah wasalam aad isaga ilaaliya bahasha inta laga carari karo ha laga cararo inta faraha laga qaadi karo faraha ha laga qaado waxaan u mudnaa nimco iyo wanaag iyo khayr wallaahi inta badan ma seexdaan inta badan murugii iyo qoomamay ku jiraan qaaraa kaniiniga ku seexdoo lagu hurdisiiyaa dadkaan aan moodayno inay nimcadii barwaaqada ku jiraan niman dadkii hore ka mid ahaa muufo tagtay yuu biyaha badda ku cabaaya baa la yidhi waa ku cunayaa wuu ku cunayaa markaasuu leeyahay wallaahi madaxdu hadday ogaan lahaayeen nimcada aan ku jiro la jaadaluuna bisayf sayfay qoorta nooga goyn lahaayeen nimcuu sheeganayaa waa muufo adkaatii biyuu cunayaa kaa aan moodna inuu digaag iyo waxyaabo noocaas iyo jikin iyo fiish waxyaabo cunaayo digsi iyo wallaahi nadaamii qowmamay ku noqonaysaa maalinta qiyaamo ilaa kii ilaahay badbaadiya ma ilaa kii ilaahay uga cabsada ma ilaa kii cadaalad sameeya maahan ilaa kii ummadday u sinaadaan ma ilaa kii ilaahi subxaana wa tacaala garabkiisa gala ma ahan ilahi waxaanu ka baraya madaxda inuu noo hagaajiyo khayrkii wanaaggan ilaahay noo waafajiyo subxaana wa tacaala si masiirkeenii ma'wabkeenni u wanaagsanaado ilahi waxaan wax badan ka baryaa subxaana wa tacaala umarada iyo madaxda inuu nooga dhigo kuwo khayr badan inuu ilaahay noo hanuuniyo intooda baadiyaysan intooda hanuunsanna ilaahay noo sii toosiyo subxaana wa tacaala inuu towfiiqdii xaqa ilaahay waafajiyo kitaabka qur'aanka ku dhaqankiisa iyo inay ummadda ku xukmiyaan inuu ilaahay waafajiyo subxaana wa tacaala ileen in badan oo kamida dadkii maanta way ka fogaadeen madaxdii way naceen kitaabka rabbi subxaana wa tacaala rabbi waxaan ka baryaynaa madaxdeena uu nooga dhigo kuwo sulaxa ah oo wanaagsan rabbi ku xihan annagana noo naxariisaala nebigu wuxuu ku aysan jiray walaa tusallid calayna bidunuubina man laa yakhaafuka fiina walaa yarxamunaa midaan ilaahu nooga kaa baqaynin noona naxariisanaynin kaa ilaahu ha nagu sallidin qofku waa laba mid inuu kuu naxariisto iyo inuu ilaahay kaaga baqo labadaa haddaysan ahayn codkii dhibaatada markaa la gelayaa ilaa xaq hana waafajiyo towfiiqda iyo wanaagga annagana racyo wanaagsan ilaahay naga dhigo madaxdooda muslimiinta ateecda khayrkii wanaaggana ku waafaqda waxay ku qaldamaana ugu naseexaysa wixii macaasi ahna aan ku taagin oo aan ku ateecin wixii diin alla ah oo macaasi aan ahayna sida nebigeenna noo tilmaamay inaan markaa ku ateecno dhammaankan xaqaalahana wada waafajiyo khayrka iyo wanaagana ilaahay ha na tusiyo in badan oo maskaxdeena ay ka guuxaysa inaan madax noqonana ilaahi subxaana watacaala tacaala hanaga badbaadiyo hanaga caafiyo maxaa maskaxdeena ka guuxa nin qabiilka le ka mid ahoo meel kale weliga aadan arkin baa laga yaabaa madaxweyneha haddii lagu dhaho aad bixiso buskud iyo ninbaa maalin aa arko wuxuu qaybinaya buskud iyo faanto iyo maxaa dhacay nin qabiilkooda madax laga dhigay heerkaasan maanta maray ma wabilaahi towfiiq wallaahu subxaanahu watacaala aclam